markaasu wuxuu yidhi maadaama uu qirtay wixii daynta ninkaasi niman baan kulay waa runtii waaginay bes haddaad baqirata dood iyo basiraad aadan iga horkeenin shan boqol ii keen shan boqol waa kuu daaya waa ansaxaysa waayo xaqiisiiba ka tagaasila sooma hada isagu ninkaasi wuxuu yidhi gaadhi buu iga hayaa hoosta <laughs> shidaala ii saarnayd waa runtii waan ka hayaa hoostadaa shidaalka ah cafis bay kuu tahay gaadhigayga ii keen buu yidhi barh buu ka riday somaa wix meesha yaala xoogaa buu ka riday waa bannaanta idaa aqara hadduu u qiro almudaca calayhi dheh isaga qadar almudaca calayhi kii wax loo sheeganayay hadduu u qiro lilmudacii kii wax sheeganayay bidaynin dayn hadduu u qiro aw caynin ama cayn uu u qiro inuu ka hayo oo faasqaa ay faasqaa almudaci kii wax sheegtay uu markaa rido bacdahaa dayntii qaarkeed saxa waa ansaxaysaa waa waadixa soo maa waa ansaxaysa waxaa u daliila xadiidka kacab ibnu maalik iyo cabdullahi bni abi xadrad labadaa saxaabi ah, oo xadiidka bukhaari muslim nasai ibni maajah abu daa'uud iyo axmed idaarami intaba ay soo saarayaan saxiixa ah ayaa rasuulku isagoo salaaddii duhur markii la tukaday gurigiisii tegey oo weli aan qayluushan ayaa labadaa nin ee saxaabada masaajidka dhexdiisa isku qabsadeen aad bay u doodeen kacab ibnu maalik baa wuxuu dayn ku lahaa cabdulahi bni abi xadrad markaasuu yidhi cabdulahi bni abi xadrad isii daynta aan kugu lahaa acab kacab baa odhanaya markaasuu war daynta hadda ma wada haye wax iga rid kaa ridi maaye isii dayntaydi rasuulku markuu maqlay calayhi salaatu wasalaam dooda labada nin ka dhex taagan ayaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuu soo baxay wuxuu yidhi war kacabow hee rasuulka ilaahayow gacantuu marka kala hadlay rasuulku daahayntusaa isaga duw war kacabow wax ka deji ninka deynta wax ka rid wax ka rid qad facaltu waa yeelay ninkii cabdullahi bn xadrad buu rasuul ku jeesto wuxuu yidhi qum faaqdi war adna kacoo inta uu kaa daayamo intii kale u keeno usoo gudbu rasulku yiri salawatullahi wasalaamu calayh marka waa bannaantaydo qofkan xaqiisii buu ka tanaasulay marka mualifku wuxuu yidhi idaa aqara almuddacaa calayhi idaa aqara hadduu qiro almuddaca calayhi kii wax loo sheeganayay lilmudaci kii wax sheeganaya hadduu u qiro bidaynin dayn aw caynin ama cayn inuu ka hayo oo fa asqata almudaci kii wax sheeganayay markaa uu rido bacdahaa dayntii qaarkeed saxa wuu ansaxayaa adaabidu thaani yasixu wuu ansaxayaa asulxu sulxigu camaa wixii tacadara cudurdaaroobay cilmuhu ogaalkiisa oo min daynin dayn ah aw caynin ama cayn ah mintaasoo bayaaniyu waxaa laba qof baa waxay suuradu waxay noqonaysaa laba gabdhood xaawo iyo maryamo ayaa wax isku lahaa labadaa gabdhood mucaamalaa ka dhexaysay wax kala amaahasho wax kala qaadasho mucaamalo iyo xisaab baa ka dhexaysay muddaa ka soo wareegtay waa la xisaabtamay hadhow waxbaa la isweydiiyey labadii gabdhood xaawa waxay maryama ku lahayd way garan weyday intay cadadkeedu ahayd maryama waxay xaawo ku lahaydna way garan weyday cadadku intay ahayd laakiin meesha waxaa jira in wax laysku leeyihi asal maxaa ah meeshii labadii gabdhood xisaab iyo wax kala qaadasho iyo macaamil baa ka dhexeeyey sidaa awgeed waxna lama qorqorin waxna labadii ma kala qorqorin labadii gabdhood midba midka kale xoolaha kaga maqan haddana midba midda kale inta ay ku leeda ma garanayso intay ku leeda ma garanayso laakiin in wax laysku leeyay meeshu waa jirtaa soo ma hadday marka sidaa tahay taasu sheekhu ka hadlaya hadday sidaa tahay hadday markaa ku heshiiyaan ay yidhaahdaan walaalay waxay bal haddaynu yeelno ka waran qiyaastii bal lacagaha laysku leeyay garan maynee adna shan boqoloo kun isii adna shan boqoloo kun baan kuu keenayaa wixii ina kala raacana cafdiga saame cafdiga saamax waaye aan kala baxno waa bannaanta wuxuuhi sheekhu markaas yasiixu wuu ansaxaya asulxu heshiis lagu heshiiyo camaa wixii tacadara cudurdaarooba oo laba garan waayo cilmuhu ogaalkiisa oo min daynin dayn laysku leeyahay ah aw caynin ama cayn layska hayay ah oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa u daliila xadiidka umusalama ee xasanka darajadiisu ay tahay sheekhualbani irwaaga uu ku soo saarayo kun afar boqol saddexiyo labaatan raqamkiisu yahay xaakim bayhaqi daara qudi intoo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laba nin oo dhaxal la siiyey ay heleen dhaxalkii labadaa nin ka dhaxeeyey siday u kala qaybsadeen nimanka aan la garanayn liskaba ilaaway nin walba hantidii ku baxday aan la garanayn ayaa rasuulka u yimaadeen iyagoo arrintaa ka cabanaya mawaariis iyo dhexal baa ka dhexeeyey arrintiina wax iska baaba'ay bay noqotay wax caddaynoo markhaati ah qof walba intuu lahaana looma hayo rasuulku markaasu wuxuu yidhi idinku waad isula kay imanaysaan aniguna bashar baan ahay waxaa dhici karta qaarkiin qaarka kale inuu ka aftahansan yahay oo garta iyo xujada iyo hadalka ka heli og yahay isagoo laga gar leeyahay baa dhici karta aniguna markaa aan guddoomiyo xukumo wixii dee aan idinka dhegaystood ku dacwidaan aan marka ana xukumo haddaba qofkii ogaada oo qofkii aanu xukumo xaq aanu lahayn oo walaalkii leeyahay warhoy yaanu qaadan hadduu qaatana qayb naarta ka mida unbaan u gooyo u qaatay ha ogaado aakhirana wuu la iman doonaa isagoo ay cunaha ugu maran tahay labadii nin baa oohin qabsaday oo golihii nabiga fadhiyay salawatullahi wasalaamu calayh markay aad u baroorteen ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi maya labadoodii markay aada u baroorteen baa midba midka kale wuxuu yidhi xaqaygii walaalkay baan u daayey kii kalena wuxuu yidhi walaalkay baan u daayey wixii walaalow aniga iga kaa jiray cafis baatay kuu daayey kaygii maya aadna kuu daayey wixii rasuulku waa wacdiyey salawaatu wasalaamu calayh ilan wax laga bixi kara maaha aakhiro in wixii la xambaaro ee wixii adduunka xaaraam lagu cuno oo xaqdarro lagu qaato qofku isagoo aakhira tunka kusiduu keeni doonaa markaasaa rasuulku wuxuu yidhi salawatu ullahi wasalaamu calayh haddii aad sidaa tidhaahdeen orda oo iminka waxa aad haysataan si walaalnimo iyo xaq ku dhisan ku qaybsada waxaad gacanta ku haysaan u qori tuurta qof waliba qofka kale wixii ku tegayna ha iska cafiye marka waa naska sheekhu naskaasu sheekhu ka qaatay masalada tan marka wuxuu yidhi sheekhu yasixu sulxu sulxigu waa ansaxayaa camaa tacadara wixii cudurdaaroobah cilmuhu ogaalkiisa oo min daynin dayn ah aw caynin ama cayn ah maxaa meesha ka baxay wixii aan dee ogaalkiisu cudurdaaroobin oo la garanaya sooma taasi ma bannaana iyadu ma bannaana waxa weeyaan waa in layska bixiyo weyaan waxaa jirta fuqahadu mas'ale aytan ku daraan masaladaasi waxaa la yidhaahdaa dac watacajal dac watacajal qofkaa waxna ka rid wixii aad ku lahayd degdegsiiyanaha kuu siiyo maalan qof baad wax amaahisay wixii markii aad amaahisay waxaad kula heshiisay waxaad kula heshiisay waxaas qofkan melyan baad ku lahayd melyankii aad ku lahayd ayaad waxaad tidhi melyanka imsaad ku bixin kartaa aan ku siiye sanad baan ku bixin karaa buu ku yidhi sanadkaa markuu dhammaado malinkaas waa ku siinayaa iigu kaale sanadkii markii saddex bilood ay tagtay sagaalina kuu hadhsan tahay ayaad u baahatay lacagtii markaasaad waxaad tidhi war hebelow lacagtii aan kugu lahay melyanka ahaa ee sanadka aad iga amaahatay inaad ii keento waa u baahday lacagtii ajal iyo muddona waa kala qorannay sidaa awgeed saddex boqolna waa kaa saamaxay toddoba boqolna ii keen waa bannaanta taasi masale khilaafiya bayn alfuqahaa walculamaa laba qowl baa ku jira magaceeda waxaa la yidhaahdaa dac wataajal dac watacajal fiqhiga marka masale laba qowl baa ku jira xukunkeedu ma bannaantay mise ma bannaana culimmada qaar waxay leeyihiin qiyaasan cala riba ma bannaana laakiin qowlka raajixa way bannaan tahay qofka kan qiyaas cala ribana maaha qofkan xaqiisii unbuu qofkan qayb ka saamaxo ka dhaafay wax la ziyaadiyeyna ma aha waayo ribadu haddii muddo wax la ysamaahiyo waa wax ziyaada ku xidhan bay ahayd iyadu sidaa awgeed markaa riba ma aha qowlkaas dambe ee aan raajix ka dhignay ibnu cabbaas iyo maxamed ibnu siriin ibraahimu nakhaci ayaa qabay waana qowlka raajixa ah waay wuxuu yidhi sheekhu adaabidu haaliu yaxrumu waxaa xaaraam ah atasarufu in lagu takrifalo fii jidaari jaarin deris gidaarkii in lagu takrifalo ayaa xaaraam ah aw mushtarakin ama mid la wadaago ilaa biidnihi ogolaanshihiisa mooyaane maa lam yakun haddii aanu ahayn tasqiifun saqafka samaysasho ilaa bihi ay ilaa biwujuudihi isaga helitaankiisa mooyaane halkan wuxuu ka hadlayaa sheekhu dariska wada degan shufcada waxay ku dhawaa weeyaane dariskii wada deganaa ee daris ahaa ee gidaar uu dhexeeyey gidaarkaasi qofku inuu albaab kala baxo ma bannaana in uu haddii la idmaayo wax ku samaysto ma bannaana ilaa in laad ku takrifasho ma bannaana ilaa in dariska idan aad ka qaadatid mooyaane dariska inaad idan ka qaadatid mooyaane dariska idan ka qaadato halkan gidaaraan kala baxno ilaa wixii in aad u baahato inaad gurigii saanqaaf ugu samaysata mooyaane hadda kan haddaan fadhinno oo kale gidaarkan daaraddan hadda hadhka loo sameeyey haddii aan badhkan gidaarka loo saareen ma suurowdeen dhismaha inuu harkan hirgala soomahayn ilaa saanqaaf iyo saqaf sare shayga in loo sameeyo lagama maarmaan ay tahay gidaarka in la saara mooyaane markaa dee wixii la intifaacsanayo reerkuu degayo markaasi waxa weeyaan waad ku samaysanaysaa waayo rasuulku wuxuu yihi salawaatullahi wasalaamu calayhi laa yamnacanna jaarun jaarahu an yagrisa khashabahu fii jidaari deris deriska kale yaanu u diidin gidaarkiisa inuu geed ku qabsado si u intifaacsado oo tiir intuu soo saaro uu gurigiisa usoo leexsado markaa intifaacsado laakiin inagu dhaqankaa ka duwan baynu leenahay mandiqa ahaan oo qofku marka gidaarkan oo kale maalan uu qofku doonayo guri inuu ka docdhisto oo boos ku leeyahay meeshii iyo jago waa laga iibsha gidaarka soo maha waxaa la odhanaya maadaama aad gidaarka dhisan lahayd kolley waad dhisan lahaydee kaygaa dhisane docda kusoo xigta iga iibso ta la qiimaynaya wixii gidaarkaa ku baxay haddii gidaarkaasi shan boqoloo doolar ku baxday labayo konton baa laga qaadaya waa dhaqan aan fiicnaan shareecada asal ku wey waayo rasulku salawatullahi wasalaamu calayhi inaan looba diidin buu amrayaa soo maarad laa yamnacanna jaarun jaarahu an yagrisa khashabahu fii jidaarih buu rasuulku leh salawatullahi wasalaamu calayh marka wuxu uhi sheekhu yaxrumu waxa xaaraam ah atasarufu in lagu takrifalo fii jidaari jaarin daris iyo jaar gidaarkii aw mushtarakin ama mid la wadaago albaabbaa dhexeeya ama suryaa u dhaxaysa laysaga gudbo ilaa biidnihi ogolaanshihiisa mooyaane maa lam yakun haddaanu ahayn tasqiifun saqaf u samaysasho ilaa bihi isaga in la helo mooyaane kitaabu lxajri xajrigii ayuu kitaab u yahay xajrigu luqada carabiga waxaa la yidhaahdaa atadyiiqu waalmancu wax la cidhiidh cidhiidh geliyo wax la cidhiidhiyo oo baahsanaa iyo wax lagu takrifali jiray oo laysu diido ayaa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa xagga sharciga marka laga hadlo mancu linsaani min atasaruf fii maalihi lisigarin aw junuunin aw safahin aw falasin mancu insaan qofkii in loo diido min atasarufi inuu ku takrifalo fii maalihi maalkiisa sababaha loogu diiday waxaa ka mid a ah lisikarin waaba yaryahay oo waa lunsanayaa dee wixii hadhow wuxuu baabi'inaya caqli iyo maaragtay nidaam ku filan ma haysto aw junuunin ama waa waalan yahayoo wixii buu soo maha aw safahin ama waa qof maangaaba oo wixii waa ku ciyaaraya aw falasin ama qofkii waaba caydhoobay oo dad badanna dayn bay ku leeyihiin siyaabaha caynkaasoo dhan xukunkiisu xajrigu waa jaa'is kitaabka iyo sunnaha iyo ijmaacba waxaa u daliila qur-aanka allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyay walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama warsuquuhum fiiha waqsuuhum ayuu allah subxaana wa tacaala uu leeyahay aayad kale allah wuxuu leeyahay fii suurati albaqara fain kaana aladii calayhi alxaqu safiihan aw daciifan aw laa yastatiicu an yumilla huwa falyumlil waliyuhu bilcadli allah markuu leeyahay subxaanahu wa tacaala alladii calayhi alxaqu safiihan safiihan waxaa safiiha qofka maangaabka waxaa loo jeeda waa qofka mubadilka ah ee xoolihii saydhsaydhaya xuli buu saydhsaydhayaa oo ku ciyaarayaa oo maanta wadciga muslimiinta marka la fiiriyo hadday dawlo islaami ah maanta jiri lahayd oo wadciga wadankeenna maamusha hadday jiri lahayd dad badan oo bulshadu ikhyaar u taqaano ayaa sharcigu howlgab ka dhigi lahaa oo reera leh oo odayaal oo ummadda ka dhex jira ama ikhyaarba bulshadu u taqaano baa sharcigu howlgab ka dhigi lahaa fadhiisin lahaa wuxuu quuto inta laga siiya raashinkiisa noloshiisa keliya inta hantidiisa laga siiyo ayaa inta kale laga afxidhi lahaa sharciga islaamiga ah waayo waxay hantidooda ku bixinayaan wax aan caqliga iyo sharciga iyo diinta midna ku wacnayn way ku bixinayaan diinta way ku bixinayaan hantidooda sidaa awgeed ummad badan baa laga xijri lahaa oo laga fadhiisin lahaa takrifalka iyo maamulka ay wadaan laakiin maca alasaf waxay badbaado ku heleen eh, maaragtay dawla islaamiya ayaan meeshii oolin xagga sunnaha waxaa loo dariishadaa xadiidka saxiixa ah ee min xadiidi ibnu maajah abu daawuud ay warinayaan xaakim daara qudni xadiidkaas waa saxiixa min xadiidi mucaad oo rasuulku salawaat ullahi wasalaamu caleyh mucaad ibnu jabal deen lagu yeeshay hantidiisa intuu tasarufkii ka manciyey uu deentii rasuulku intuu maalkiisii iibiyey uu deentii rasuulku maalkiisa dadkii ku lahaa uu siiyey salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh marka waxaa la yidhahdaa xajrigu lix qolou ku dhacaa xajrigu sidiisuba lix buu ku dhacaa lixdu saddexna waxaa loo xajriyaa lixaqi nafsi anfusihim saddexna waa lixaqi lkayr xaqulkayr iyo iyo qofka xaqa naftiisa ilaalinteed ayaa xajriga loogu sameeyaa marka waa saddex iyo saddex saddexda ugu horraysa waxaa weeyaan asabiyu wاlmajnuunu wاsafiihu aلsabiyu oo maxay ah ilmihii yaraa wاlmajnuunu kii waalnaa iyo wasafiihu kii maalgaabmangaabka ahaa saddexdaa hantidooda gacanka qabashada gacantooda laga qabto oo inay ku takrifalaan laga qabto waa maxay waa maslaxad naftooda ku jirta sooma hadde saddexda kale waxaa la yidhaahdaa almuflisu almariidu qofkii mufliska ahaa iyo kii mariidka ahaa ee isaguna qofkii mufliska waxa weeyaan waa kii dayn badan inta lagu yeeshay oo daynta isaga lagu leeyahay iyo hantidiisii baa kala badatay iyo qofkii muxuu ahaa bukay qofkii bukay ee isaguna laga baqayo in uu ku takrifalo dadkii miiraadka iyo dhaxaltooyada lahaa waxay heli lahaayeen oo wuxuu inuu bixiyo laga baqayaa isaga waayo isagu dee thulus baa u bannaanaa soo maha ama rubuc inuu bixiyo hantidii marka qofkii mufliska ahaa ee caydhoobay caydhoobay waxaa looga jeedaa daynta lagu leeyahay ayaa waxay ka badan tahay hantiduu haysto marka qofkaasi hantidu haystaa la xakamaynayaa ee barnaamijka iyo maamulka laga joojinayaa wixii aan ahayn inuu isagu lafiisa wuxuu cuno iyo wuxuu cabo iyo wuxuu xidho usoo iibsado wixii kale hantidiisaa la qiimaynayaa gudaha ugu tegi doonaa kitaabka eh markaasa dadkii deynta kulaha inta lasoo tubo qofkii markaa cayn uu ka qaaday meesha aanay ka muuqan ayaa la siinayaa dabeeto wixii qayb oo u noqoto meesha wixii looga helo wixii markaa ninkaa laga hela la siinayaa khalaas wixii kalena caafiya waxba ku yeelan maayaan iyo qofkii bukay isaguna ee looga baqayay in haddii aan idmaayo ay ku dhacdo maaragtay hantidii uu laga dhexla wax ka badan inuu bixiyo ka saddexaad waxaa weeye walcabdu iyo addoonkii addoonkaasoo aan loo idmin tijaaro iyo maxay iyo ganacsi aan loo idmin oo loo fasixin isaguna waa la xajrinayaa saddexdaa marka xajrinta lagu sameeyey waxaa la yidhaahdaa waa xaqulkhayr xaqu cid kale xaq ay lahayd awgeed ayaa loogu sameeyey mancinta iyo shaqaka joojintaasa loogu sameeyey laakiin saddexdii hore majnuunkii iyo sabigii iyo safiihii waa xaq naftoodu ay leedahay soo maha saasaa loogu sameeyey marka xajrigu luqadda carabiga manci xitaa wuu ku yimaadaa saynu sheegnay oo alle subxaanahu wa tacaala xaaraamta markuu ka hadlayay wuxuu yidhi wayaquuluuna xijran maxjuuraa ay xaraaman buu alla ka wadaa subxaana wa tacaala caqliga xitaa waa la caqliga waa la yidhaahdaa allah waatula hal fii dalika qasamun lidii xijrin ay lidii caqlin baa loo jeedaa caqligana waa ku yimaadaa waayo caqli qofka ka reebaya xumaanta weeyaan daynta qofka markaa lagu leeyahay ee qofka deynta lagu leeyahay laba xaaladood bay noqotaa in daynku uu yahay dayn mu-ajal ah oo muddo baa qofkan lagu siinayaa dayntan lagu yidhi qofkii deynta lahaa ma bannaana inuu dalbo deynkiisii ilaa la gaaro muddadii uu qofkan daynka inuu ka qaato kula ballamay lagamana mancin karo qofkii deynkan lagu lahaa muddadaa inta laga gaarayo tasarufka maalkiisa talabaadna waxa weeyaan in daynku uu yahay dayn hadda layska rabo oo wakhtigiisu joogo qofkii markaa waxaa laga rabaa maalkiisu uu ka fara badan yahay daynka lagu leeyahay xijri baa lagu samaynaya isaga xijri inta lagu sameeyo baa maalkii ciddii lahayd laga gudayaa laga gudayaa waa saas weeyaan qofkii laakiin isaga mucsirka ahaa ee isagu aan awoodi karin foqorka ahaa ean awoodi karin in uu haddii aan la idmaayo iska gudo deyntii lagu lahaa isagaa hadalkiisa waa iman doonaa wa fiihi waxaa ku sugan baabulxajrigan ama kitaabuulxajriga baabaani laba baab baa ku sugan awalanka u horeeya waa baabu axkaamu lxajri xajrinta iyo qofkii oo haddii aan la idmaayo laga manciyo maalkiisa kutakrifalkiisa axkaamtiisii weeye wa fiihi waxaa ku sugan baabkan hamsatu dawaabida shan daabid baa ku sugan addaabit alwalu daabidka u horeeya waxa weeye alxajru xajrigu iyo mancinta iyo sharidda qofka laga sharo laga manciyo maalkiisa inuu ku takrifalaa nawcaani laba nooc wey alawal ka u horeeya xajrun waa mancin qofka hantidiisii inuu ku takrifalo laga manciyey lixaqi hayrihi xaq hayrkii leeyahay awgii baa looga manciyey kuwaasina kuway ahaayeen waa qofkii mariidka ahaa iyo kii mxuu eh, eh, ahaa mufliska ahaa iyo cabdigii ahaa waad soo kala ogaatay marka waad uma baahan in laguu sifaashay waad horaad usoo garatay iyo xajrun mid la manciyey oo loo sharay tasarufkii iyo maalka inuu ku takliif horaa laga manciyey lixadi nafsihi naftiisa dheef ugu jirta awgeed dheef isaga naftiisa ugu jirta awgeed kaasina waa kee asabiyu wاlmajnuunu wاsafiihu marka isagaa dheef ugu jirtaa soo maaha hantidiisii in loo badbaadiyo aanay ka dayacmin kii agoonka ahaa ha noqdo ilmaha sabiga ah ama agoon ha noqdo ama mid muxuu ahaa aan agoon ahaynba ha noqda e hantidiisii in loo tabantaabiyu u baahan yahay soo maaha oo intuu balkorayo rushdigiisa iyo weyninkiisa intuu gaarayo tabantaabo soo uma baahna wabtaalu lyataama xataa balaguu nikaaxa fain aanastum minhum rushdan fadfacuu ilayhim amwaalahum laakiin inta ka horaysa ilaahay ma odhan fadfacuu ilayhim amwaalahum soo ma aragti marka ama agoon ha noqdo ama yaanu noqon saasaa loo tartiibinayaa waay wuxuu yidhi sheekhu addaabidu thaani daabidka labaad idaa sujina haddii la xabiso bidaynihi daynkii lagu lahaa sababtii haddii loo xabiso waa kii daynka lagu lahaaye falaa yakhruju ka soo bixi maayo min asijni xabsiga ilaa fii xaalatin min arbac xaalad afar ka mida mooyaane afar arrimood xaal mid ka mida mooyaane si kale xabsiga kaga soo bixi maayo ninkan deynta lagu leeyahay baa waxay ka badatay hantida uu leeyahay maalkiisiibaa xajir lagu sameey jeelkaa la dhigay ummad baa ashtakaysa xoolaa loo haysta ninka kan waa la qabtay xabsigaa la geeyey xabsigii marka damiin miyaa lagu soo saaraya ma saxiix madaxweyne baa lagu soo saaraya bal waxa lagu soo saari lahaa jeelka ninkan baa laguu sheegaya afar xaaladood mid unbuu kaga soo bixi karaa baa lagu yidhi waaya kow wafaau dayni dayntii inuu oofiyo ilaa marka hore maxaa loo xidhay ninkan dayn lagu lahaa hadduu dayntii iska bixiyo micid baa wax sheeganaysa waa maya wafaau dayni dayn oofinteed baa looga soo saari karaa waayo hadduu dayntii lagu lahaa uu guto dimadiisii maxay noqotay waa beri noqoto sooma athaani ka labaad an yatanaasala inuu ka tanaasulo addaa'inu kii daynka lahaa can xaqii xaqiisii uu yidhaha war waxa kan aan arkayo kan xoola kama soo baxayaane war iska cafiya iska sii daaya inuu xaqayga ka tanaasulaye iska sii daaya ninka kan oo anigu maaragtay waxba kan ka heli maysa i muuqanaysee iska sii daaya oo marka wuxuu usii daynaya ay tahay dimadiisii beri bay noqotay soo maha ilan qofku isagoon cidna ku khasbin xaqiisa waa ka tanaasuli karaa soo maha athaaliu ka saddexaad an yardaa inuu raalli ka noqdo addaa'inu kii daynta lahaa biikhraajihi soo saaridiisa jeelka laga soo saaro inuu raalli ku noqdo oo uu yidhaahdo xaaladani xaalad hore waa ka duwanta ta hore hadda way ka duwanta midna wuxuu raalli ka noqday jeelka ninka ha laga soo saaro laba siyaaboodba raalli uga noqon karaa oo wuxuu raalli uga noqon karaa naxariis ahaan oo ninkii xaas iyo carruur baa ku xidhiidha isaga oo daymaysanahan la haysta ah ayaa reerka masaarifta usoo saari jiray haddii isagii laga xiro dumarkii carruurtii waa dayacmaya bal daynkiina bal soo sii daaya war waxaygii ii doondoonniyahow dumarkii carruurtan kaa baktin u shaqayso marka dee xaqiisa kama tanaasulin soo maha wuxuu kalooga soo saari karaa inuu yidhaahdo xabsiga haddaan kaa sii daayo hantidaydii ma iisoo shaqaynaysaayo ma isiinaysaa haa waa kasoo saari karaya marka taasina kaga duwan suuraddii hore alraabicu kan afaraad an yahbuta inuu sugnaado kii daynka lagu lahaa icsaaruhu foqornimadiisa inuu foqor yahay ayaa sugnaatay oo caddaatay ninkani meermeerin iyo xatooyo xoolo dadweyne kuma jirto niyadiisa waxaan way galeeno wuu qaatay laakiin waa sabool oo wixii iskama bixin karo wixiina waa lagu leeyahay nin meermeerin iyo beenbeen wada maaha nin daynta dadka ku quutana maaha ee maxaa ninkii haysta fuqri baa ninka haysta an yahbuta inuu sugnaado kii daynka lagu lahaa icsaaruhu saboolnimadiisa iyo foqornimadiisa muxuu ku sugnaanayaa bishahaadati fiqaatin dad lagu kalsoon yahay maragood buu ku sugnaaday oo saddex qof oo dariskiisa ah baa waxay ka markhaati kaceen war ninkani beerkiisa beer kama wehliyo adduun ninkani miyi iyo magaalo waxba uma jiraan waxaa idinka muuqda waxaana idinkaasi ma haysto marka wacdaad soo maaha saddex qof baa ka markhaati kacin kan dariskiisii ah marka maxaa la yeelayaa waxaa la yeelayaa sida alle uu yidhi wain kaana duu cusratin fa nadiratun ilaa maysara hadduu yahay qofkani qof foqor ah oo dee ina cuslayso culays u saaxiiba ha loo sugto bal inta uu hodan noqonaya soo maaha ha loo sugto bal xoogaa marka qofkii daynka lagu lahaa ee mucsirka ahaa ee foqorka ahaa ee aan awoodi karin deyntii inuu iska bixiyo laga dalbi maayo deynka bixintiisii waxaa waajiba in laga sugo innagoo aayadda dariishanayna sugidda qofka dayn kale uu sugaana fadli weyn baa diintu u sheegtay oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi man sarahu an yudillahu allaahu fii dillihi falyuyasir calaa mucsirin xadiiskaa fiiri qofka ku farxayaa aakhiro ilaahay carshigiisa hadhkiisa inuu hadhsado ha u fudaydiyo qof foqor a uu ku lahaa waxaa ballan alle kuugu qaaday carshigiisana harsan doonta maalinta yomulqiyaame waxaa allena uu aayad kale ku leeyahay oo xadiidkaa xoojinaysa wa an tasadaquu khayrun lakum inaad ku sadaqaystaan baa idin khayr badan su-aalla male aayadda xagga dambe inaad ku sadaqaystaan baa idin khayr badan xadiid kaloo saxiixa rasuulku wuxuu leeyahay man andara mucsiran qofka qofka dayn uu ku leeyahay u sugta oo yidhaahda war waa kaa sugayaaye goortaad hesho ii keen falahu bikulli yawmin milayhi sadaqa maalin walba intuu ku lahaa labanlaabkii oo sadaqada buu leeyahay bal ka hor ajirkaas qofkan malyan baad ku lahayd mahayuu hadda ku yidhi waa kaa sugayaaye markaad hesho ii keen baad ku tiri haddaad bil ka sugto maalin kasta laba milyan adoo sadaqaystay ajirkaad helaysaa bal ka war binasi qowl rasuulilah falahu bikulli yawmin milayhi sadaqa maalin kasta wuxuu leeyahay intuu ku lahaa labanlaabkii oo sadaqadu nabigu leeyay salawatullahi wasalaamu calayh waa masale dadka in la baro u baahan bulshada loo sheego weli dadkan maanta musaaradda iyo waxla-aanta iyo dhibaatada taagan ee sicir bararka uu jiro in qofkii aad wax ku lahayd miskiinka a yoonga yoongayso oo nafta isugu keento ma wacnaa adoo adiladaa ka indilaaqaya waxaa fiican inaad ilahay dadka yaabka u fudayso ibnu taymiya fii fataawiihi caleyh raxmat ullah wuxuu leeyahay man kaana qaadiran calaa wafaa'i daynihi wamtanaca ujbira calayhi calaa wafaa'ihi bidarbi waalxabsi nasa calayhi dalika ala'ima min asxaabi malik washaafici waaxmed wahayrihim qaala laa aclamu fiihi nisaacan ibnu taymiya wuxuu leyahy aleh raxmat ullah kaa mid ka duwan oo ah kii daynka lagu lahaa laakiin deyntii awoodo inuu iska bixiyo waxaa lagu khasbayaa dawladdu ku khasbaysaa inuu deynkii bixiyo waa lagu khasbayaa hadduu diido inuu deynkii bixiyo haddii in la tumo u waa la tumaya hadduu xabsi u waa la xabisaya masaladaasi waxaa qabuulaya imaam shaafici iyo axmed iyo kayrkoodba wax doodoo ka taaganna anigu ma ogi buu leeyay sidaa awgeed baa rasuulku wuxuu yidhi alai slatu wasalaam qofka deyn qaata oo deyntii markuu qaato aada iska bixisi u qaata adda allaahu canhu ilahay baa ka guda subxaanahu wa tacaala ila dadku amaahbu amaahda waa ceeb maa waxbaa lagala amaadaa soo ma oo rasuulkuba isagoo amaah lagu leeyahay buu dhintay salawaatullahi asagoo intuu amaah qaatay rahmad diriciisini yahuudiya u dhigay oo dhowr saac oo raashina ka qaatay buu dhintay soomaa rasulku salawatullahi wasalaamu calayh amaahda waa lagu macaamilaa haddaadse u qaadato aad iska bixisid ilaahay waa kaa gudiya subxaanahu wa tacaala haddiise aad u qaadato aad waxa kan qofka kaga qaadir keli araabicu kan afaraad wuxuu yidhi an yahbuta inuu sugnaado icaaruhu foqornimadiisa bishahaadati hiqaatin dad lagu kalsoon yahay maragood adaabidu haaliu fawaa'idu alxajri faa'iidooyinka dadka mutaysta in maalkooda laga xabiso ku jira arbacun afar weeye afar faa'iidaa ku jirta shareecadu ma aha shareecatu listimdaad istimdaadka waxaa la yidhahdaa waxaa afgaaleedka lagu dhaho diktaateernimada shareeco dictaatoor ah oo ummadda madax jibinaysa maaha shareecadu istimdaadiye kuma jirto shareecadu ee shareecadu waxa weeyaan masaalix bay ka shaqaysaa saddex faa'iidaa ku jirto afar faa'iidaa ku jirto kow tacalluqu xaqi lquramaa'i bilmaal tacalluq waxaa ku tacalluqaya hantidan la xanibayo xaqi lquramaa'i dad dayn lahaa xaqood ayaa bilmaali maalkan ku tacalluqaya ila dad baa xuquuq iyo hanti ka maqantahay soo maha sidaa awgeed baa xajrinta loo sharciyeeyey athaani ka labaad man wajada qofka hela cayna maalihi maalkiisa cayntiisii qofkii hela bacda alxajri marka qofkan laga manciyey tasaruf ka dabadii fa huwa isagaa axaqu u mudan bihi cayntii u mudan miaalan kuu sheego qof baa dad amaah ka qaatay adiga rikoodh buu kaa qaatay wax lacagana kuma siin waad ku lahayd ninkii waa la qabqabsaday qof walba deen buu u qabsaday hadhow baa waxaa meeshan lasoo keenoo la ururiyey hantidii ninkani uu lahaa ee isaga loo tirinayay dadkii daynta kulahaana lahaana way soo taageen alaabadii meeshan taallay ee ninkan laga soo ururiyey hantidiisii lagu sheegay baa waxaad ka garatay rikoodhkaagii soo maa dadkan kale waxba kaama gelin adiguye cayntaadii adaa u xaqla dee soo maa shuruud bay leedahay lafteeda kuma qaadan karta shuruud shuruudda waxaa ka mid ah haddaadan wax lacag hormarina sii qaadan rekoorkana hadduu melyan ahaa oo laba boqol uu ku siiyey sideedna aad ku lahayd dadkaasaad la simantay ma qaadan karti ataa labadeedi boqol baan soo celina rekoorka isii kaa socon mayso haddaadan laakiin shilin aadan hormarsan aadan wax lacagah waa laga aqbalay man wajada qofkii hela cayna maalihi maalkiisa cayntiisii bacda alxajri markii qofkan tasarufkii laga manciyey kadib fahuwa isagaa axaqu u mudan bihi cayntii u mudan maxaa u daliila xadiidka waxaa u daliila saxiixa ah ee bukhaari iyo muslim soo saareen ayaa rasuulku wuxuu leeyay alayh salaatu wasalaam man adraka maalahu bicaynihi cinda rajulin qad aflasa aw insaanin qad aflasa fahuwa axaqu bihi min hayrihi man adraka qofka hela maalahu maalkiisii bicaynihi cayntiisii ku arka cinda rajulin qad aflasa nin caydhoobay agtiisa aw insaanin qad aflasa ama qof caydhoobayba fa huwa isagaa axaqu u mudan bihi cayntii min hayrihi cidda isaga aan ahayn oo aya ah waxaade daynta kule meesha taagan waxaan daynta kule sheeganaya isagaa ka mudan sooma hade shuruuday leedahay shuruudahaas waxaa ka mida inaanu lacag horumarina ka sii qaadan shayga kan o waxaa ka mida shuruudahaas inuu maalkii cayntiisii aanay isbedelin oo meeshii dee dii cayntu isbedesho waxa weeyaan waxa weeyaan meeshii waa ka baxay maalan rikoorkii rikoorkii ninkan laga soo qaaday ninkanuu kiish bura intuu ka qaatay burahmad usii dhigay aduu rikoor kaa amahday rikoorkii markuu kaa amahday guriguu maalme ku dhegaystay bur buu u baahday daqiiq dukaan buu tagayoo siin maynaa la yidhi ninkiibuu rikoorhkan iga sii haayo hay oo oh, kiish buraysii buu yidhi kiishkii markuu kasii qaatay marka isaga xaqiisii waa ka wareegay soo maha raxmad kale ku jira hadda hantidi kale hadduu sidaa xaq kale ku tacalluqay cayntaydii baan rabaa odhan maayo waayo nin baa halkan taagan oo wuxuu leeyahay war ana kiish buraan ku leeyahay rikoorkaana waa ii keena ninkii waan ka hayaa war rikoorka anaa lahay ma odhan karti waayo ninkan xaqiisii waa ka wareegay yuu ku wareegay xaq kaloo ku tacalluqay soo maha raxmadii wax kaluu galay taana waa aanu sidaa ahayn waa inuu maalku cayntiisii mawjuud ku tahay waayo rasuulku muxuu yidhi cinda rajulin qad aflasa sooma rasulka salawatullah waslamu alayh shardiga saddexaad waxaa weeyaan an yakuuna almaalu bicaynihi mawjuudan maalku inuu maxa yahay cayntiisi inuu mawjuud ku yahay oo maalku aanu talfin hadduu maalkii talfo waxa weeyaan dee markaa lagama rabo rikoordku kaa soo qaatay meeshii cajalada laga gelinaya daboolkii baa ka jabay oo dhegtii baa jabtay anteenadiina waa jabtay feedhihii rikoorkaa jooga soomahade markaa dhegtii waa jabanta oo anteenadii waa jabanta oo dhegtiina mxuu ahaa dabool qolofkii mxuu aha cajalka la geliya waa jaban yahi marka cayntii ma kaamil qayb baa maqan soo maa markaana ma qaadanaysa ta afraad waxaa weeyaan in maalkii lagaa soo qaaday sifadiisii aanay isbedelin ninkani wuxuu kaa soo qaaday kiish arabakiya gelayaa buu kaa soo qaaday hadhawaatuu ninkan kiish gelaya iga soo qaadan ku halkan kiish weyn baa tiirsan laakiin gelaydii markiiba intuu geeyey makiinaduu ridqay oo daqiiq buu ka dhigay marka siday ahayd soo soo bedelin bahashi iminka waa kiish weyn oo daqiiq qolkan yaalla laakiin markii hore xabado waaweyn oo de arabakhiya bay ahayd waaweyn weshan yaalla sifadii baa isbedeshay uu lahaa shayga kan shardiga shanaad waa inaanay wax kale ku darsamin oo sideedii ay tahay maalan ninkan wuxuu kaa qaatay kiila subuguu kaa amaahday halkan uu tegayoo kiila macsaraabuu ku daray carruurtuu quraacda ugu dirsan jiray hadhowaad halkan waxaad ku aragtay quraanadu weynoo subagii mactanas dhex fadhiya war anigu kiila suga aan kulahaa kaas weeye waa la eegay waxbaa ku khaldan soomaha kale waa wixii wixii u ahaa waxba ku khaldamin markaad qaadanayso shardiga lixaad waxaa weeyaan in ziyaado aanay la socon ziyaado shaygii la xidhiidha inaanay la socon uu kaa qaatay qofka kan ziyaado la xidhiidhaa waa inaanay la socon haddii ziyaado la xidhiidho oo mutasila ay noqoto waxa weeyaan lama ogo inaad ka qaadatay qofka kan maala waxay yidhaahdaan qofkii shay buu kaa qaatay shaygiioo intiisii ka weyn u weynaaday ayaa qofkii maaragtay aad ugu tagtay oo isbedelay ziyaada ku timi ama intiisii ayaa haddii alla idmaayo wax yar ku darsameen taana lama ogola shardiga u dambeeya waxay yidhaahdeen waa inuu isagii nool yahay kii wax kaa qaatay meeshan joogay waa inuu nool yahay oo joogo si markaa haddii alla idmaayo ay cayntan in lagu siiyo ninkii waaba dhintay deynta lagu lahaa yaa markhaati ka aday inaad leedahay rikoorkan meesha yaalla cayntii waa bad qabtaa lakin anaa le baa tiri mar hadduu ninkiiba dhintay dadkaad la simantay kale wey marka waayo dee ninkii kuu rumayn laha ama kuu diidi lahaa waa dhintay waayo rasuulku wuxu yidhi salawatullahi wasalaamu calayhi ayumaa rajulin baaca mataacan qof kastoo alaab iibiya fa aflasa aladii ibtaacahu oo markaa kii alaabta ka iibsaday u caydhoobo walam yaqdi aladii baacahu min amanihi shay-an qofkii alaabtan ka iibsadayna aanu deyntiisii aanu siinin fa wajada mataacahu bicaynihi fahuwa axaqu bihi oo markaa alaabtii hela isagaa u mudan wain maata almushtari fasaaxibu lmataaci mataaci uswat lghuramaa wain maata somaarg hadduu dhinto kii waxaan soo amaaday soo qaatay kii alaabta uu ka soo qaatay dadkii daynta ku lahaa ninkan ayuu la siman yahay waa fahamtay soo markaasuu la siman yahay fasaaxibu lmataaci uswatun lilghuramaa xadiidkaas imaamu tirmidi iyo imaamu maxamuralla abu daa'uud baa soo saaray saxiixiisa saddex kun shan boqol toddoba iyo toban wey raqamkiisu sheekhulalbani saxiix buu ka dhigay irwaa alqaliilka hal afar afar saddex kun iyo afar boqol afartan iyo saddex intaasaa insha allahu hal qodob baa aan ku daran kaa qodobkaas yalzamu waxaa laazima alxaakimu ninkii xaakimka ahaa qasmu maalihi maalkiisa inuu qaybiyo waa kii deynka lagu lahaaye cala alghuramaai kuwii deynka ku lahaa inuu u qaybiyo biqadri duyuunihim daymahoodu intay la egyihiin dadkii meesha joogay waxaa laasim ku ah inuu ninkii xaakimka ahaa dayntoodii u qaybiyo qadarka dayntoodu ay leeyihiin maalan ninkan hadda daynta lagu leeyahay boqol milyan boqol kun baa lagu yeeshay dhowr qof baa meeshan jooga boqolkii kun markii lagu yeeshay ninka kan ee meesha deyntiisii hantidiisii waa la joojiyey wixii uu ku noolaan lahaa keliya ayaa maaragtay laga reebay ha alaabtiisii iyo hantidiisii markii la xaraashay oo wixii laysku habeeyey ninkan waxaa ka soo baxday alaabtii konton kun baa soo baxday isna maxaa lagu lahaa ya boqol baa lagu lahaa hantidii markii la qiimeeyo la iibshay maxaa soo baxay wax lacaga konton kun baa soo baxay haddaba dadkii hantidan lahaa hantida dadkii boqolkii kun lahaa ee sheeganaya marka laysu gegeeyo qof waliba intuu ku lahaa barhkeed baa la siinaya waayo hantidiisii markii la iibiyey baa dayntay lahaayeen barh bay noqotay soo ma barhkii baa la siinayaa haddii hantidiisii inta la iibiyo ay noqoto markaas ulu meesha inuu soo baxo ama rubuc soo baxo hantiday lahaayeen baa rubuc laga siinaya maala boqol kun bay lahaayeen in haaaan kun baa loo siinayaa insha alla waa ninkii xaakimka ahaa qasmu maalihi maalkiisa in la qaybiyo cala alquramaa'i dadkii daynta ku lahaa in loo qaybiyo waa qofkii hantidiisa laga xanibay biqadri duyuunihim dayntoodu inta ay la-eg tahay mualifku wuxuu faqradan kaga hadlayaa faqaraadkii hore wuxuu soo sheegay in shuruudaha loogu talagalay ama fawaa'idda xijriga ku jirta fawaa'iddaas markuu taxayay oo uu yidhi waa afar faa'iido ayaa waxaynu ku jirnay faa'iidadii saddexaad ninkii xaakimka ah ee ummadda xukumaya ee markaa mudiirka ee jooga ayaa wuxuu ku laasiminayaa inuu maalkiisa qaybiyo qofkii hantidii isaga lagu lahaa iyo waxaa kala batay maxay iyo wuxuu haystay baa kala batay dayntii lagu lahaa iyo wuxuu haystay baa kala batay waxaa lagu sameeyey hantidiisii baa laga xanibo laga joojiyey tasarufkeedii wixii dee isaga noloshiisa u gaara mooyaane ayib marka ninka xaakimka ah ashtakadu markay soo gaadho waxaa laasim ku ah inuu qaybiyo dadka daynta ku leh sida duyuuntooda iyo daymahoodu qadarkooda uu la egyahay tusaale haddaynu tusaalayno maalan qof baa waxa uu ku leeyahay qof kale melyan melyan buu qofkani qofkan ku leeyahay melyankaasi dad badan baa ku leh melyankaasi dad badan baa ku leh ninkan hantidiisii xajri baa lagu sameeyey oo waa laga reebay wixii isagu markaa dee uu ku noolaan karayey mooyaane wuxuu ku noolaan karayey markaa mooyaane dabeete waxaa la sameeyey hantidiisii wixii noloshiisa ku salaysnaa mooyaane wixii kale waa la xaraashay waa la iibiyey markii la iibiyey shan oo kun ayaa meeshii ay goysay hantidii ninkan lagu lahaa ee hantidii uu lahaa isagana maxaa lagu lahaa melyan baa lagu lahaa alaabtiisii markii la xaraashay wixii maciishadiisa iyo noloshii maalmeedkiisa ka soo haray markii la iibiyey shan boqoloo kun bay noqotay haddaba markay sidaa tahay lacagta dadka kulena melyan ay tirsanayeen oo halkan tuban yihiin qof waliba oo ninkan dayn ku lahaa dayntii uu ku lahaa barhkeed baa la siinayaa maxaa la siinaya deyntii uu ku lahaa barhkeed baa la siinaya kii konton ku lahaa shan iyo labaatan baa la siinaya kii labaatan ku toban baa la siinaya kii boqol ku konton baa la siinaya somaarg sababtu waa maxay hantidii lagu lahaa ayaa markii alaabtiisii la iibiyey waxaa soo baxday hanti kala barhkeed ah maxaa soo baxday hanti kala barhkeed ah soo baxday sidaasaa markaa loogu qaybinayaa haddii la qaybiyo dadkii daynta lahaa qof waliba dee waxbaa ka dhiman wixiisii barh baa la siiyey soo maaha barhkii kale see buu yeelayaa barhkii kale waa ka samrayaa cid uu raacaya ma jirto waayo qofkeed waxba ma kuma hadhinba wixiisii o dhan waa la xaraashay soo maaha waa la qaybiyey waxba kuma hadhin rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi sidaasuu axaadiida saxiixada ah ku sugan oo rasuulku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam oo rasuulku sal ly slam uu tilmaamay in aan qofkaasi waxba loo raacanaynin waayo rasul sal alay aslam wuxuu leeyahay xadiidta ku soo aroortay saxiixada ah markuu tilmaamayey ayumaa rajulin aflasa fawajada rajulu cindahu maalah walam yaktun iqtadaa min maalihi shayئa fahuwa lahu fain kaana qabada min hamanihi shayئa fahuwa uswaة اlغuramaa oo dadkii daynta ku lahaa ayuu ula siman yahay intaa rasuulku markuu tilmaamay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi ayaa rasuulku wuxuu sheegay wax intaa ka dambeeya haddii wax loo qaybiyo oo waxoodii la siiyo wax intaa ka dambeeya inaanay ku lahayn oo aanay markaa ninkaa weydiisan karin wax intaa ka dambeeya ma raacanayaan waayo wixii uu hayaybay ninkan waa la iibiyey waa la xaraashay qoladanna wixii ninkan looga heli karayay waa la siiyey wax dambe ninkaa loo raacan maayo maadaama aanu qofkii wax kale aanu haynin uu markaa dayntii ku bixiyo lagu lahaa oo kale wax dambe inay weydiistaan xaq uma laha bursuuku yidhi salawaatu ullahi wasalaamuhu calayh ayib araabicu kan afaraad cadamu jawaazi muaalabatihi waa kale isagaa shardi ka dhigayba cadamu jawaaz inaanay bannaanayn ayaa shardigan faa'iidadan uu sheegaysaa ma bannaana muaalabatihi inuu codsado dalbo intii u hadhsanayd bacda daalika markii la qaybiyey kadib markaa la qaybiyey kadib inuu yidhaahdo aniga waxaygii barh baa ii harsanaa lagama rabo ma odhan karo isagu ma odhan karo dalbo waayo rasuulku sal alay slam wuxuu yidhi khuduu maa wajadtum walaysa lakum ila dalik ka qaata wixii aad ka heshaan intaa waxaan ahayn kuma lihidin baa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam marka dee markaa inuu codsada miyuu leeyahay maya soo ma intaas wixii ka dambeeya inuu codsado ma uu lahaa saasaa rasuulku yidhi salawatulahi wasalaamu calayh cadamu jawaaz waa inaanay bannaanayn mudaalabatuhu inuu doono codsado bacda daalika intaa kadib ma bannaana addaabidu raabicu daabidka afaraad man dafaca qofka u dhiiba maalahu hantidiisa ilaa sagiirin ilmo yar qofkii u dhiiba aw majnuunin ama qof waalan u dhiiba aw safiihin ama qof safiihoon waxba ka sayn qofka u dhiiba oo faatlafahu marka uu alaabtii hantidii baabi'iyo lam yadmanhu damaanad qaadi maayo la soco darsiga haddii hantidaadii caruur yaraad u dhiibto oo ilmihii yaraa waxaagii kaa maaragtay kaa baabi'iyo ama qof waalan aad hantidaada u dhibtoo baabi'iyo ama qof aan waxba garanayno mactuuho dhaadhaano safiiha aada u dhiibto daaminka ma aha daamin ma aha li'annahu qofka kan waxaan inuu sidaa u burburiyo ugu ciyaaro adigaa raalli ka u dhiibay sooma sidaa awgeed markaa wixii ka dhasha caaqibada ciribta ka dhalata arrintaasna adigaa xambaaraya waayo tasarufkiisii uu ku xadgudbay laakiin adigoo aan u dhiibin qofkii waalnaa iyo qofkii safiiha ahaa iyo ilmihii yaraa adigoo aan hantidaadii u dhiibin haddii intuu qaato uu ku tagrifalo oo waxaagii baabi'iyo qofka weligiisa ah ayaa loo raacanaya oo laga rabaa masalada faariqa udhexay soo marna adaa waxaay gacanta u geliya u dhiibin marna adoo aan u dhiibin buu isagu qaatay markaasuu wixii baabi'iyey marka taasaa marka waxaa faariq kala lahoo qofkii weligiisa ahaaba daaminka ah man dafaca qofka u dhiiba maalahu hantidiisa ilaa saqiirin ilmo yar qofka u dhiiba oo saqiir ah aw amase majnuunin qof waalan u dhiiba aw amase safiihin mid safiihon waxba kasayn qofka u dhiiba oo fa atlafahu markaa uu baabi'iyo oo itlaafiyo lam yadmanhu damaanad qaadi maayo addaabit alkhamis calaamaatulbuluuqi calaamadaha lagu qaangaadho lidakari kii labka ahaa calaamaduhu ku qaangaadhayo ixdaa alaain saddex midood weeye qofka labka ah oo dhadiga ahayn astaamaha calaamadu hadda waa astaamee astaamaha lagu garanayo inuu qaangaadhay waxa weeyaan waa saddex midood waa ka labka ah dhadiga maaha kow alixtilaamu waa inuu isku ixtilaamo inuu biyaduuliyo qof islaamku waa biyaduul inuu qofku inuu biyaduuliyo uu mani uu qofku keeno uu yeesho ama markaa riyo ha kaga timaado uu riyooday oo saa ku ixtilaamo ama haddii alla idmaayo si kalebaa kaga timaadee waa inay mani ka timaado isagoo soo jeeda ama isagoo hurda waa inay mani ka timaado qofkii uu biyaduuliyo waa calaamad lagu garto calaamadaha aan laysku khilaafsanayn ee lagu qaangaaro allah waatuu leey waidaa balaqa alatfaalu minkum alxuluma faliyasta'dinuu isti'daankii markii maxaa lagu xidhay xulun baa lagu xidhay soomaalida athaani qodobka labaad waxaa weeye nabaatu shacrin timo waa inay ka soo baxaan khashinin jilicsan xawla alqubuli farjiga hareerihiisa haddii farjiga hareerihiisa timo jilicsan ka soo baxaan timaha hoose haddii qofku isku arko waa qof qaangaaray waa astaan lagu qaangaaro athaalidu ka saddexaad tamaamu hamsa cashara shan iyo toban waa inay qofkii u buuxsanto sanatan oo sannadood saddexdaasi waa astaamaha lagu yaqaano in qofkii uu ku qaangaarayo astaamaha lagu yaqaan wey ayib wa tasiidu lunhaa waxay la dheer tahay qofka dhadigi binatayni labay la dheer tahay waxay la dheer tahay qabadha dhadiga ahi laba qodobbay la dheer tahay micnaheedu maxaa looga jeedaa saddexdaa way la wadaagtaa wey saddexa way la wadaagtaa laakiin iyadu labay lasii dheertay kow alxaydu xaydkii haddii gabadhii ay xaydo waxa weeyaan waa ay qaangaadhay ka labaadna alxamlu waa haddii ay gabadhii uur yeelato waxaa looga jeedaa micnuhu waxaa looga jeedaa iyadoo aan xaydba isku arag baa gabadhii la guursaday markaase iyadoona xaydba helin bay uur yeelatayba taasi marka waxay tusaysaa haddaanay xayd waktigii gaadhin uur ma yeelatee sooma marka macnuhu waxa weeyaan xayd waktigii waa gaadhay laakiin isagoo aan ilaahay qadarkii kaba iman ayaa ilaahay riximkeeda ilma ku beeray marka hadday xamli yeelato iyo hadday xayd ka yimaado gabadhi waa qaan gaadhay aaniyan midda labaad baabulwakaalati wakaalada baabkeedii weeye wakaalada baabkeedii weeye wakaaladu waxay ka mid tahay waxyaalaha jaa tasarufka ah oo qofku inuu tasarufo ay banaan tahay way wakaaladu oo qofba waa ka bixi karaa labada qof xukunkeedu sharciga waa wax ku sugan oo kitaabkaiyo sunnahaba ay ku sugan yihiin alle markuu ka sheekaynaya sakada dadka guraya waalcaamiliina calayha buu aleyhi subxaana watacaala kuwa sadaqada ka shaqaynaya waa kuwii de wakaalada wakiilka ka ahaa ee loo diray soomaa ee soo gurayey kuwaasaa loo jeeda allah subxaana wa tacaala asxaabulkaafi markuu ka hadlayey waa tii uu lahaa markay lacagtii direen iyo ciddii usoo iibin leed raashinka ayaa alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala waxay yidhahdeen fabcauu axadakum biwariqikum marka qofkan dee lacagta loo dhiibayo ee raashin noo soo iibi laleey waa qof la wakiishay soo maaha oo wakaalad qofkan la saaray weeyaan rasuulkuna sal allahu aley wasalam xitaa wuxuu tilmaamay inuu shareecadu xitaa waxay tilmaantay in xitaa wixii xuduud ah laysu wakiilan karo maalka iskaba dhaaf xad oofintii qof qof dilay dilkii iyo qof zinaystay in la jeedlo ama la rajmiyo in xitaa laysu wakiilan karo oo xitaa maalka arrintu intay ka baxdo oo mucaamalaadkii ah waxyaalaha cibaadaadka ah gaar ahaan xuduuda xuduuda in laysu wakiilan karo laakiin cibaadaadkii qofka dimadiisa ku qumayay isaga laysuma wakiilan karo sida salaadii iyo soonkii iyo zakadii iyo xajkii salaadii iyo soonkii oo kale qof miyuu kaa wakiilan karaa waa maya laakiin qofku haddii uu xajka oo kale istidaaca iman weydo iga soon iyo iga tuko wakaalo ma noqon kartaa jawaabtu waa may soo maaha laakiin xajka hadduu qofku awoodo waa laga xajin karaa soo maaha ayib muxua rasul sal alay waslam isagoo xad min xuduud illaah isagoo rasuulku wakaalo u gudbinaya anas unays ibnu daxaak ayaa rasuulku wuxuu ku yidhi waqdu yaa unays unaysoo subaxi waagu markuu beriyo intaad jarmaado ila mra'ati haada ninkan cabanaya islaantaydiibaad qolyo kale ku hoos jiraan leh ninkaa ku jarmaad fain in ictarafat hadday qirato farjumha dhagax ku dil bursugen salawatu wasalaamu alayh xadiiskaa saxiixa buhaari muslim keyrkii soo saaray wa fiihi baabulwakaala waxaa ku sugan alaaatu dawaabida saddex daabit ayaa baabkan ku sugan intaan la gaarin waxaa jira waxyaalo la yidhaahdo waxyaalo aynu tilmaanayoo aan wakaaladu ka suuroobin waxyaalaha wakaaladu aanay ka suuroobin waxaa ka mid ah salaadii baa ka mid ah waxaa ka mid a ah siyaamkii baa ka mid ah waxaa ka mid a ah dahaaradii baa ka mid ah xadadkii laga daahir qaadanayay adigoo hadda qubays u baahan qof ma odhan karta iga qubayso dhaxan baa jirtay adaa iga itaal roone iga qubayso markaa qubayska aniga ha iisoo fula hadhow waa ma jirta soo maaha isweysadii waa sidoo kale salaadii waa sidoo kale arrimahaasoo dhanba ma ansaxayso niyaabadu kuma banaana soomkii waa sidaasoo kale iga soon hebelow iyaduna ma ansaxayso waayo waa waxaan niyaabo iyo wakaalo ka ansaxaynin adaabidu lawalu daabidka hore waa shuruudu sixati lwakaala shuruudaha wakaaladu ay ku ansaxayso arbacatun waa afar alawalu ka u horeeya an takuuna waa inay ahaato wakaaladu min jaa'izi tasaruf qof haddii ala idmaayo tasarufkiisa uu maaragtay waxyaalo in lagu tasarufaa ay bannaan tahay waa inay wakaaladu ay tahay qofkii wakiilka ahaa haddii ala idmaayo wax wakiilanayay iyo kii la wakiilanayay labaduba waa in dad wakaaladoodu iyo tasarufkoodu uu bannaan yahay waa inuu noqdo labada qof athaani ka labaad waxaa layska wakiilanayaa fii maa waa inuu shay ahaadaa shaygaasoo tadkhuluhu ay gelayso anniyaabatu in layska naa'ib noqdo oo laysu wakiisho shay ka suuroobi karto waa inay tahay waayo waxyaalaha ay ka suuroobi karto wax iibsigii baa ka mida soomaha iyo baycii in qofka wakiilato wax kuu soo iibiyaa ka mida waxaa ka mida kiradii baa ka mid oo qofku inuu wax kuu kireeyo waxaa gurigaa ii kira inaad tidhaahdo waxaa ka mida nikaaxii oo qofku inuu wilaayadii kuusoo qaado oo halkaa kaaga tawaliyo ayaa ka mid ah waxaa ka mid a ah, haddii alla idmaayo waxsi iibintii baa ka mid ah fasakii baa ka mid a ah, dalaaqii baa ka mid ah rajcadii baa ka mid ah waxyaalahaasoo dhan niyaabadu iyo wakaaladu waa geli kartaa waa geli kartaa oo waa waxyaala laakiin aanay geli karin acmaasha ilaahay loogu dhowaanayo salaada iyo siyaamka iyo tahaarada iyo waxaasoo dhan baa ka mid ah athaalidu saddexaad an yakuuna atasarufu tasarufka iyo maamilku ama takrifalka waxaan lagu takrifalayo waa inuu yahay waxaan lagu tasarufayo lagu takrifalayo ee labadan qof isu wakiilanayaan mubaaxan wax bannaan waa inuu yahay waxaan labadan qof kanna uu leeyay war waxaan adaa wakiiliiga ah ee ii fuli hawshan kana uu leeyahay yeelaya waa kuu wakaaladaadii aqbalay waa inuu yahay wax in laga shaqeeyo oo lagu takrifalaa waa inuu wax bannaan yahay hadduu hadda qofku yidhaahdo khamrigan ii iibi wakiil baad iga tahay lacag badanna waa laga helayaa wixii ka soo baxo waa inoo kala badh warkaasi masax baa waa wax in lagu takrifalo ee xaaraamtan bannaanayn soo maa waxaa ka mida sigaarkii waxaa ka mida qaadkii waxaa ka mida buuridii waxaa ka mida xilligaa ay fitantu jirto rasaasta iyo hubka oo la iibiyo ayaa ka mid ah muslimiintu xilligii wax dhexdooda jiraan lama ogola waxaasoo dhan waayo wakaalo ma geli karo waxaa ka mid ah tuuggii wuxuu soo xaday oo kale hor aniga waa lay fahmaya nin oo weyn baan ahaye inaan waxaan ku shaqaystee adaan lagaa dareemayna alaabadan inoo soo iibi fawaa'idda laga helana hadhow dee waanu xisaabtamaynaa waxfacan baan ku siinaya waxeedan ku jaraya ma banaana waxyaala xaaraama weeyaan marka wa an yakuuna waa inuu noqdo atasarufu waxa lagu takrifalayo ee haddii aan la idmaayo hantida ah ee labadan qofi isu wakiilanayaan mubaaxan shay bannaan waa inuu yahay araabicu kan afaraad tacyiinulwakiili wakiilkii waa in la cayimo qofka wakiilka ah ee wakaalada qaadaya waa in la cayimo oo dee aan la odhan dad meel iska wada fadhiya labadiinna qof unbaa wakiil ii ah saddexdiinna aniga qof baa wakiil ii ah waxba ma cayinna sooma qofkuma anigaa makani ag fadhiyaa ma makuu xaggaa fadhiyaa waa inuu marka cayiman yahay si hadhow ile waxaan xisaabtan baa laysugu imanayaae ay maaragtay u sugnaato wixii aada la xisaabtamayso ayib adaabidu thaani daabidka labaad mubdilaatu lwakaala wakaalada waxyaabaha buriyaa sabcatun toddoba weeyaan toddoba shay ayaa waxay buriyaan haddii alaidmaayo wakaaladii faa'iidadeedii iyo waxtarkeediina gaabiya alawalu ka u horeeya alfasxu waa in la fasaho waa in laga baxo yacni uu qof kasta yidhaahdo warniyo wakaaladii aad ku wakiishay anugu waa ka baxay maanta laga bilaabo wakiil iima tihid ama uu yidhaahdo kii la wakiishay war anigu maanta laga bilaabo wakiilkuuma ihi in marka la fasakho oo laga baxo halkaa waxaynu ka fahmaynaa cuquuddii iyo heshiisyadii markaynu ka soo hadlaynay saddex baynu u qaybinay soo ma ahayn mid waxaynu nidhi waxay ahayd jaa'isu tasaruf jaa'isu tarafayn midna waxay ahayd eh, midaan eh, maaragtay eh, midaan mancoon oon la ogolayn labada taraf soo maah midna waxay ahayd jaa'izu min arafin wa maanicun min arafin sooma ahayn marka hadda halkan wakaaladii saddexdaa teebay ku biirtay hadda waa jaa'izu arafayni sooma ahat jaa'izu arafayn labadii araf waa kii wakiilka ahaa iyo kii wax wakiishay iyo kii la wakiishay waa bannaantay labadoodu inuu mid waliba uu ka baxo waktigii uu doono waayo hadafkeeda wuxuu ku salaysan yahay qofkan wax wakiishay ayuu ku salaysan yahay idankiisa marka la eego kan la wakiishayna dee waxaa la rabaa isna ka wax wakiilanayana waxaa la rabaa maaragtay ka wax la wakiishayna inuu manfacadda wixii keeno ayaa la rabaa labada marka waa u bannaanta inay ka baxaan fasakhaasi inuu la yimaado wax dembi ahna iyo kiisna lagama soo qaadayo hadday ka baxaan athaani ka labaad almowt waa dhimasho iyo geeri labadii qof ee wakiil wakiil wax isu wakiishay haddii midkood uu dhinto wakaaladii waa fasakhantay waayo sideedaba iyada waxa lagu ilaaliyo ayaa nolosha ah haddii noloshii meesha qof ay ka baxdo wakaala meeshii waa ka baxday waayo dee sixadeedii iyo heshiiskeedii baan si fiican isugu hagaagaynin sababtu waxa weeyaan qof dhintay inuu wakiil noqdaa ahal muu yahay horta waa mayso maah dhimayba qofkii muxuu qabanayaa dee saas weeyaan qof muxuu ahaa dhintay in uu cid wakiisho iyaduna miyuu ehel u yahay maya waa dhintay arrintii waa wareegtay waxay ku wareegtay dadkii isaga dhexalkiisa lahaa bay ku wareegtay sidaa awgeed hadday geeriya timaado meeshaasi warkaasi waa ka baxay athaaliu ka saddexaad ee mubdilkaahi aljunuunu waa waali ciyaadan billaah waa waali haddii qofkii la wakiishay isagoo caafimaad qabaa ayuu cisho dambe waashayba wixii oo dhan baa isku yaacaya markaas soo maha ama kii wax wakiishaybaa waashayba marka haddii waaliya timaado ciyadan billaah ayaa iyaduna waxay ka mid tahay waalidu waxyaalaha fasakha ayay ka mid tahay waayo qofkii dee caqligii heshiiskan qofkan markuu qabay la galay ee wax lagu hagaajiyey caqligiibaa tegey mar hadduu caqligii tegeyna ehelba